بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii jawaahir lbukaari baabu dawaabi alfawaasiqa dawaabta fawaasiqda ah ayuu baab u yahay can caaishata radia allahu canha can اlnabiy nebiga xaggiisa waxay ka warisay sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nebiga khamsun shan dawaabta ka mid ah fawaasiqun waa fawaasiq faasiqiin waaye shan dawaabta markaa ka mid ah ee yuqtalna <clears throat> fawaasiqun waaye yuqtalna filxilli fi filxarami waxaa lagu dili karaa oo lagu dilayaa xaramka xataa haddii xaramkii la sheegay xilligii waa min baabi awla macnaha riwaayadaha qaar baa waxay dhaheen filxilli waalxaram xilliga iyo xaramkaba ku dila alfa'ratu waa dooliga waalcaqrabu waa dabaqallooxa wa xudaya xudayaa waa dafada waalquraabu waa tukaha waalkalbu alcaquuru iyo eyga faylagooyaha ah eyga dadcunka ah asagana waa ka mid shantaa waxyaaboodba waa la dilayaa xilligana waa lagu dilayaa xarankana markaa waa lagu dilayaa shantaa dawaabta ka mid ah sida rasuulku tilmaamaya waa fawaasiq waxaa lagu dilayaa waa xilliga iyo xaramka baabu karaahati qatli lhirati mugulaasha dilkeeda inuu karaahiyo yahay ayuu baab u yahay can ibni cumara radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaale wuxuu yidhi dakhalat imra'atun ama dakhalat imra'atun naag baa waxay gashay annaara naarta naag ayaa naarta gashay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam maxay ku gashay fii hiratin mugulaal darteed mugulaal darteed ayay ku gashay oo rabadathaa ay xirtay falam tutcimhaa ma aysan quudinin nuggulaashii wax ma siinin walam tadacha kamana tegin ta'kul ha cunta min khashaashi alardi arlada qashinqashinkiisa arlada khashaashkeeda say u cuntana ugama tegin baabu idaa waqaca adubaabu tixsi hadduu ku dhaco fil inaa'i weelka baabkiisii waaye وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi إidaa waqaca aldubaabu tixsi hadduu ku dhaco fii sharaabi axadikum axadkiin sharaabkiisa hadduu ku dhaco falyaqmishu ha tiimbiyo hoos ha u geliyo umma liyansachu kadibna ha ka soo siibo uma intaa ka bacdi liyansichu ha ka soo bixiya fa inna fii ixdaa janaaxayhi labadiisa baalood mid ka mid ah daa'un waa cudur waalukhra ka kalena shifaa'un waa daawo tixse hadduu sharaabka ku dhaco u fiiri hal baalna wuu geliyaa midna kor buu u qaadaa ku tiimbi labadaba geli ka soo bixiya tuur sharaabkaagana markaa cab baabu izaalatu isaalatu kabiiratin bifadli saqyi ilmaa'i zuulitaan dembi weyn qofka laga zuuliyo biyo uu dad waraabiyey darteed looga baabi'iyo can aw canhu ayda anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qufira liimra'atin naag baa loo dhaafay muumisatin zaaniyad ah gabar muumisad ah oo zaaniyad ah ayaa loo dembi dhaafay marad waxay soo martay bikalbin ey calaa ra'si rakiyin ceel karkaarkiisa madaxiisa ahaaday ceel madaxiisa ayuu saa u joogaa eygii yalhafu waana hiraan hirayaa carabkuu bannaanka soo bixinayaa qaala wuxuu yidhi kaadda wuxuu sigay yaqtulhu inuu dilo alcabashu oon eygaasi wuxuu u sigtay inuu oon u dhinto fanasacad way siibtay khafaha qofkeediibay u soo bixisay fa awfaqathu bikhimaariha waxay ku xirtay khimaarkeedii fanasacad lahu min almaa'i biyii markaa ugu soo dartay way siisay biyihii faqufira lahaa waa loogu dhaafay bidaalika arrintaa ay samaysay baabu khalqi aadama aadam abuurkiisa baabkeedii waaye iyo wa durriyatihi ilmihiisa salawaatu salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray aadama aadam calayhi asalaatu wassalaam wa tuuluhu asagoo dhirarkiisu uu yahay sittuuna diraacan lixdan dhudhun uma kabacdi qaala wuxuu yidhi nebiga idhab bax aadamow fasallam waxaad salaantaa idhab baxde idhab bax oo fasallin soo salaan calaa ulaa'ika kuwa oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah fastamic dhegayso oo maqal maa yuxayuunaka waxay kugu soo jawaabayaani kugu salaamayaan taxiyatuka waa salaantaadii wa taxiyatu duriyatika ilmahaada salaantoode waa tegiyey faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato faqaaluu waxay dhaheen assalaamu calayka waraxmat ullaahi ayay yidhaahdeen fazaaduuhu waxay ugu ziyaadiyeen siyaadiyeen waxay ugu siyaadiyeen assalaamu calaykum waraxmat ullah raxmatullah bay ugu siyaadiyeen fakullu man yadkhulu aljanna qof kasta oo jannada galana calaa suurati aadama aadam suuraddiisoo kaluu leeyahay oo xagga dherarka ah ayuu sittuuna diraac kor u sii jiraa macnaha ama xagga quruxda jamaalka dheeraanta iyo wixii markaa la mid ah falam yazil ilkhalqu khalqigu ma uusan ka zuulin yanqusu inuu soo nusqaamahayo xata al'aan ilaa hadda dadkii marka hore way dheedheeraayeen macnaha qalqigii waa sii nusqaamayey wuu sii nusqaamayay ilaa hadda wacanhu aydan ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina wala zumratin jamaacada ugu horaysa oo yadkhuluuna aljannata jannada gelaysa calaa suurati alqamari waa dayaxa suuradiisa oo kale oo leylata albadri habeen afariyo tobanaad ah uma aladiina yaluunahu kuwa ku xigana calaa ashaddi kowkabin xidig midka ugu daran duriyin ee ifaya fi samaa'i samada idaa'atan xagga iftiinkuu la mid yahay laa yabuuluuna ma kaadinayaan walaa yatawaqatuuna ma saxaroonayaan walaa yatfiluuna ma candhuftufayaan walaa yamtakhituuna mana xaakoonayaan amshaatuhum shalladooda addahabu waa dahab wa rashxuhum dhididkooduna almisku sida miskiguu u soo carfayaa wa majaamiruhum idin uunsigooduna aluluwati waa geedkaa cuudka hindigee aad u carfahaya al alanjuuju waa uluwa anjuuj baa la yidhaahdaayo waa cuudun tayibun waa cuud tayib ah cuud tayib ahoo aad u soo carfaya waayo wa aswaajuhum xaasaskooduna alxuuru alciin waa xuuralcayn calaa khalqi rajulin waaxidin hal nin khalqigiisa oo kale ayay la mid yihiin calaa suurati abiihim aabbahood suuraddiisa aadam ahaa oo sittuuna diraacan lixdan dhudhun fi samaa'i xagga koray markaa u sii jiraan baabu arwaaxu arwaaxda iyo ruuxyaalku junuudun waa ciidan oo mujannadatun la kulmiyey kaasuu markaa baab u yahay can caa'ishata radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi samictu alnabiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo odhanaya al arwaaxu rarwaaxdu junuudun waa junuud oo mujannadatun la jamciyey oo la kulmiyey famaa tacaarafa wixii is aqoonsada oo minhaa ka mid ah xaggooda i'talafa wuu isku soo dulmayaayo way isku imaanayaan wamaa tanaakara minhaa ikhtalafa wixii is-inkirana way iskhilaafayaan oo meel baa marka hore caalam arwaax layidhaahdaa jirto ruuxyadu ay joogaan wixii meesha isku aqoonsanaa oo fiicnaana gooni bay iskula jireen wixii xuxumaana gooni bay iskula jireen adduunka marka la yimaadana way isi soo raadsanayaan way isku soo dulmayaan wixii is aqoonsaba qofka nafsadda xun iyo nafsadda fiican isku imaan maayaan way kala infiraaraya iskhilaafayaan tii fiicneed iyo tii fiicneedna way isi soo raadsanayaan oo isku soo dulmayaan baabu maa jaa'a wixii ku yimid baabkeedii waaye fii sayidina ibraahiim sayidkeennii waa nebi ibraahiime alkhaliil saaxiibkii ilaahay ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ikhtatana wuu isguday ibraahiimu calayhi asalaatu wassalaam wahuwa asagoo ibnu amaaniina sanatan siddeetan jir asagoo ah ayuu isguday bilqaduumi qaduum meesha la yidhaahdo qaduum meesha la yidhaahda ayuu markaa isku guday can ibni cabbaasin radia allahu canhuma can ilnabiyi qaal yarxamu allah ilaahay ha u naxariista ummu ismaaciil ummu ismaaciil waa nebi ismaaciil hooyadii waa haajara lowlaa annahaa haddii ay ayadu cajilad aysan cajilid lahayn haddaysan cajilad aan jirin macnaha oo waxaa loola jeedaa markay oontay ama ismaaciil uu oomay baa jibriil yimid baalkiisuu dhulka ku dhuftay biyo uga soo baxay biyihii ayay isku keekeentay way taqaruftay biyihii say markaa u cabto zamzam bay tidhi waa biyaha zamzamka ahe haddaysan cajilin lahayn biyahay saa u celcelin lahayn lakaana zamzam zamzamku wuxuu noqon lahaa caynan il muciinan ee dareerahaya il soconaysa ayuu markaa ahaan lahaayo ilaa kala gaara adduunka oo dhan laakiin ilaahay ha u naxariista hooyada ayadaasaa sababtay can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana anebiyu nebigu wuxuu ahaa yucawid mid magangeliya alxasana waalxusayn ilaah buu magangelin jiray oo wayaquul wuxuu dhihi jiray inna abaakuma wuxuu dhihi jiray inna abaakumaa aabbihiin abaakumaa markuu leeyahay wuxuu ula jeedaa waa tusiibu bisuuq inna aabaakumaa inna aabaakumaa kaana wuxuu ahaa yucawidu bihaa mid magangeliya ismaaciila wa isxaaqa inna aabaakumaa waa nebi ibraahim calayhi asalaam kaana yucawidu bihaa wuxuu magangelin jiray ismaaciila wa isxaaqa ducadan buuna odhan jiray acuudu bikalimaati illaahi taammaati kelimooyinkii ilaahay ee taamati ahaa ayaan idin magangelinayaa bikalimaati illaahi taammati min kulli shayطaanin shayطaan dhammaantii iyo wahaamatin haama dhammaanteed wa min kulli caynin il dhammaanteed oo laamatin dagaal badan yaan idinka magangelinayaa ilaahay ayaan idinka magangelinayaa inay dhibaato idin asiibto inay mashaakilkaa idin asiibo dhil dhammaanteed oo laama ahoo dhibaato dadka ku asiibta haamadu ama waa cudur ama waa musiibo ama waa dhibaato kale min kulli shaytaanin iyo wahaamatin haama dhammaanteed baan idinka magangelinayaa saasuu markaa dhihi jiray baabu sababu natni laxmi hilibka inuu qurmo wixii sabab u ahaabuu baab u yahay can abi hurayrata radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi qaala alnebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lowlaa banuu israa'iil haddii reer bani israa'iil reer bani israa'iil haddii ay lam yakhnas illaxm hilibka ay kaysan lahayn hilib ma uri lahayn oo mannigii iyo salwigii markii loo la yidhi maalin walba asagoo cusub baad helaysaana ha kaydsan kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum cuna meel bay dhigteen subaxii markay fiideen buu quray tallaagid xataa looma baahnaan lahayn walaa xawaa xawa hadday lam takhun khiyaani lahayn ninkeeda unhaa walowla xawaa xawa haddaysan ahaan lahayn dheh lam takhun mateen unhaa dee dhadig zawjaha ninkeeda adahbiga zamanka oo dhan ma khiyaani lahayn baabu salaati daawuud calayhi asalaam wa siyaamuhu soonkii iyo salaadii nebi daawuud ayuu baab u yahay can cabdullaahi bni cumara qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuuluullah rasuulkii allah wuxuu ii yidhi axabbu siyaam soon midka loogu jecel yahay ila allaahi ilaah xaggiisa waa siyaamu daawuud nebi daawuud soonkiisa calayhi assalaam kaana wuxuu ahaa yasuumu mid sooma dheh yowman maalin wa yaftiru yowman maalinna wuu afuri jiray wa axabu asalaati salaad midda loogu jecel yahay ila allaahi ilaah xaggiisana wa salaatu daawuuda daawuud salaadiisa kaana yanaamu nisfa alleyl habeenka nuskiisuu seexan jiray wa yaquumu uluahu uludkiisana waa istaagi jiray wa yanaamu sudusahu suduskiisa haddana waa hurdi jiray nebi daawuud asagoon tacbin oon daalinna qiyaamuleelka waa tukanaya baabu tahaafuti innaasi kaalfaraash dadka tahaafudkooda u degdegooda iyo caqlila'aantoodii orodkayuu ordayaan meesha xun sida faraashka oo kale tahaafudka ama fudaydka dadka sida faraashka can abi hurayra radi allaahu canhu annahu samica rasuula allah buu maqlay yaquul dhahaya mahalii ani matalkaygii wa mahalu nnaasi dadka matalkooda ka mahali rajul waa sidii nin oo kale istawqada naaran dab shitay fajacala waxay guda gashay alfaraashu faraashkii waa ballanbaalistii ama mtaqaanaa haadi baalaleyga bahalka ah iyo wa haadihi dawaabu dawaabta bahalladan xasharaadka ah taqacu fi nnaari inay dadkii ku dhacdhacayaan aniga hoos guntigan idinka hayaabuu dhahay nebiga meeshaad soonka ka xirataan idinkana gacanteed iska jafaysaan baabu nusuuli ciisa ibni maryam calayhi assalaam soo degitaankii nebi ciise ina maryamo ahaa waaye ayuu baab u yahay can abi hurayra radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama waaladii macbuudkii baan ku dhaartay buu dhahay nebiga nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee layuushikanna waxaa soo degdegaysaa an yanzila inuu soo dego fiikum dhexdiina ibnu maryama maryama canugeeda xakaman asagoo xaakim ah cadlan oo cadaalad ah fayaksir wuxuu jejebinayaa asaliida wax allaala wixii calaamo saliibi ah wayaqtula wuxuu dilayaa alkhinziira wixii khinziir ahoo doofaar ahoo dhanba wayadac wuxuu dhigayaa aljisyata canshuurta canshuurtana wuu dejinayaa nebi ciise calayhi assalaam ahlu kitaabka ahlu kitaabka ayuu ka dejinayaa liannahu laa yaqbalu ila ila ila alislaam ila alislaam maahane waa ka dejinayaa waa ka dejinaya aljizya wayafiida waxaa shubmahaya almaalu maalka xataa laa yaqbalahu ilaa uu diidow qaadan waayo axadun axad oo qof qaata markaa la waayo xataa laa yaqbalahu axadun xataa takuuna ilaa ay noqoto alsajdatu alwaaxidatu hal sujuud oo keliya qofka sameeya khayran miday uga khayr badan tahay min addunya wamaa fiiha adduunkii waxa dul saaran baabu maa dukira wixii la xusay baabkeedii waaye can bani israa'iil can abi hurayra radi allahu canhu ana alnabiya sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi kaanat banu israa'iil reer bani israa'iil waxay ahayd tasuusuhum miday israacraacda alambiyaa'u nebiyaalka nebiyaalku way israaca raaci jireen oo waxsaa fasiri doono kullamaa halaka mar kasta uu dhinto ama uu halaagsamo nebiyun khalafahu nebiyu nebi ayaa ka gadaal mari jiray wa sha'niya laa nebiyu nebi ma jira bacdii ani iga dambeeya wasayakuunu waxaase ahaan doona khulafaa'un madax fayakfiruuna way badan doonaan macnaha ama way idinku badin doonaan dhibka iyo waxyaabo fara badan baad ku arki doontaan qaaluu waxay dhaheen famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa rasuulkii allah haddii khulafo ay yimaadaan iyo madax badan oo mid kasta issharraxa qaala wuxuu yidhi fuu oofiya bibaycati alawali faalawal say isaga soo kala horhoreeyeen baycadeed ballantaad ula gasheen u oofiya uctuuhum siiya xaqahum xaqooda siiya xaqahum fa ina allaha ilaahay saa'iluhum wuxuu weydiinayaa cama starcaahum wuxuu raaciyey wixii madax looga dhigay ilaah baa kala xisaabtamaya hadday idin dhibaan laakiin idinka xaqooda u oofiyo iska ateeca can ibni cumar radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi inamaa ajalukum ajashiina inamaa in kala ma ahee ajalukum ajashiina fii ajali man khala marka loo fiiriyo intii tagtay ajashooda oo min alumami ummadaha ka mid ah tiina waxay la mid noqonaysaa maa bayna salaati alcasri ilaa maqribi shams ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga soo bilaabo casirka ilaa qoraxdu ka dhacdo wa innamaa maalakum matalkiinii wa mahalu alyahuudi waalnasaara yahuudiya nasaar matalkoodana ka rajulin waa sidii nin oo kale istacmala shaqaaleeyey cummaalan shaqaalo nin baa yidhi shaqaalaan u baahanahay subaxii ilaa galabtii inay ii shaqeeyaan faqaala man yacmalu faqaala markaasuu yidhi man yacmalu yaa ii camal qabanayo ii shaqaynaya lii aniga ilaa nisfu nahaar ilaa maalinta nuskeeda calaa qiraatin qiraatin qiraad qiraad yaa iigu shaqaynahaya in yar oo oo oo oo lacag ah ama buur wax la eg oo lacag ah fa camilat waxaa camal qabatay alyuhuudu yuhuuddii baa shaqaysay ilaa nisfi nahaari ilaa maalinta niskeeda waa duhurkii calaa qiraatin qiraatin bay ku shaqeeyeen uma kabacdi qaala wuxuu idhi ninkii man yacmalu yaa ii shaqaynaya lii aniga min nisfi nahaar laga bilaabo ilaa salaati alcasri laga gaaro calaa qiraatin qiraad qiraad qiraad yaa iigu shaqaynaya facamilat inasaaraa nasaaraa camal qabatay min nisfi nahaar bay ka bilaabeen ilaa salaati alcasri calaa qiraatin qiraad bay ku shaqeeyeen dumma kadib qaala ninkii wuxuu yidhi man yacmalu yaa ii shaqaynaya lii aniga min salaati alcasri laga bilaabo ilaa maqribi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro calaa qiraatayni qiraatayn ya igu shaqaynaya laba laba buurood oo ujra ah qiraatayn qiraatayn qaala markaasuu yidhi fa antum adinku alladiina kubii baad tihiin ummatu muxammadey yacmaluuna camal qabtay min salaati alcasri ilaa maqribi shamsi laga gaaro calaa qiraatayn qiraatayn ku shaqeeyey alaa lakum alajru maratayn laba mar baad ajirkiina leedihiin faqadibat alyahuudu yahuudi way carootay iyo waalnasaara faqaaluu waxay dhaheen naxnu akharu camalan annagaa u shaqo badan wa aqallu cataan u nasiismeere maxaa dhacay qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi hal dalamtukum ma idinka dulmiyey min xaqikum xaqina shayan shay wixii aan ku heshiinay waxaan idinka dulmiyey ma jira qaaluu waxay dhaheen laa maya qaala wuxuu yidhi fa innahu kaasi ummatu muxamed labalaba ajir la siiya ayagoo shaqadoodu yar tahay fadlii fadligaygii waaye uctiihi waxaan siiyaa man shi'tu qofkii aan doono ciddii aan doonaan siiyaa can jundub ibni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kaana waxaa ahaa fii man kaana qablakum dadkii adinka idinka horeeyey rajulu nin bihi jurxun dhaawac baa gaaray fajazaca wuu argagaxay faaqada sakiina sakiin buu soo qaatay midi faxaza wuxuu ku gooyey bihaa sakiintii yaddahu gacantiisii famaa raqa'a addamu dhiiggii baa istaagi waayey xataa maata ilaa uu dhintay qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi baadaranii cabdii binafsihi addoonkayga naftiisuu igala soo degdegaye xaramtu calayhi aljannata jannadan dushiisa ka xaaraantinimeeyey can abi hurayra radi allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalama qaala wuxuu yidhi ina alaatan saddex nin oo fii bani israa'iil reer bani israa'iil ahaa abrasa midna baras buu qabo cudurka gorgo'goe caddaadka ah waa qaraca midna bidaarlow ahaayo timihii baa ka haaday wa acmaa midna indhool bada'a allaahu ilaahay waxaa u soo daahiray ee uu bilaabay an yabtaliyahum inuu imtixaamo fabacafa ilayhim wuxuu u soo diray xaggooda malakan malag ata alabrasa ninkii laha ahaa buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ayu shayn axabu ilayka maxaa xaggaaga loo jecel yahay qaala ninkii wuxuu yidhi lownun xasanun midab wanaagsan iyo wajildun xasanun maqaar fiican qad qadaraniya annaasu waxaan dadka ay igu nacayaan inay iga baaba'do qaala wuxuu yidhi famasaxahu wuu masaxay jasadkiisii fadahaba canhu waxaa xaggiisa ka tegay wixii lagu nacaayey baraska ahaa fa uctiya waxaa la siiyey lownan midab xasanan qurux badan wa jildan xasanan iyo harag ama maqaar fiican fa qaala malagii wuxuu yidhi ayulmaal xoolo maxaa axabbu loo jeclayay ilayka xaggaaga qaala ninkii wuxuu dhahay alibilu geelaan jeclahay ow qaala albaqaru huwa shakku fii daalika arrintaasuu ku shakiyey ee huwa shak waaye fii daalika anna alabrasa ninka baraska qabay iyo walaqraca ninka aqraca ahaa labadooda mid ka mid ah qaala axaduhumaa labadooda mid ka mid ah ayaa yidhi alibil wa qaala alaakaru albaqar midna lo' buu dhahay midna geel buu yidhi fa uctiya waxaa la siiyey ninkii naaqatan hal cusharaa'a toban sidda ahoo ilkaha ku socotoo dhali rabta faqaala wuxuu yidhi eh, yubaaraku laka ha laguu barakeeyo allah kuu barakeeya fiiha geelaaga dhexdiisa wa ata alaqraca kii bidaarlaha buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ayu shayin axabbu ilayka maxaa xaggaaga loo jecel yahay qaala shacrun xasan tima wanaagsan iyo wayadhabu inay iga tagta canii xaggayga haadaa midkan qad qadaraniya annaasu dadku ay igu wasaqaysanayaan qaala wuxuu yidhi famasaxa wuu masaxay fadahaba way ka tageen wa uctiya waxaa la siiyey shacran timo xasanan qurux badan qaala wuxuu yidhi fa lmaal axabbu ilayka maal maha xaggaaga loogu jecel yahay qaala wuxuu yidhi qadaranii annaasu waxaan dadku ay igu wasaqaysanayaan inay iga tagaan qaala famasaxahu wuu masaxay fadahaba waa ka tegay wa uctiya waxaa la siiyey shacran xasanan qaala faayun maali axabu ilayka qaala albaqaru lo'daan jeclahay buu yidhi shakilaan buu ku wariyey qaala wuxuu yidhi fa actaahu baqaratan lo' buu siiyey xaamilan xaamilo ahoo dhali rabta wa qaala wuxuu yidhi yubaaraku laka ha laguu barakeeyo allah kuu barakeeya fiiha lo'daada wa ata alacmaa in dhoolihii buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka adna maxaa xaggaaga loogu jecel yahay qaala wuxuu yidhi yaruddu eh, allah inuu ilaahay ilaya xaggayga ii soo celiyo basari araggayga oo fa ubsiru bihi nnaasa dadka aan ku ar arko qaala wuxuu yidhi famasaxa wuu masaxay faradda allaahu ilayhi basarahu ilaahayaa araggiisa u soo celiyey qaala wuxuu yidhi malagii fa ayulmaali axabbu ilayka xoolana maxaa xaggaaga loo jecel yahay qaala alghanamu arigaan jeclahay buu yidhi fa actaahu wuxuu siiye shaatari ri waalidan dhali rabtaa fantaja haadaan labadan way korteen oo way u dhaleen wawulida haada wa wulida haada midkaanna way u dhashay macnaha kuwaanna way u dhaleen labadii kanna way u dhashay macnaha waa kii ariga lahaa oo way intaajiyeenoo dhalmadoodii bay sugeen waaye macnaha oo way korteen ilaa markaa dhasho kanna way u dhashay kuwaanina way u dhaleen fa kaana lihaada midkan wuxuu yeeshay waadin tog oo min ibilin geel ah walihaada midkaana waadin waadi iyo tug ama mooro oo min baqarin lo ah walihaada midkaana waadi oo min alghanami uma intaa kadib innahu malagii ataa wuxuu u yimid alabrasa kii baraska qabay fii suuratihi suuradiisii wahay'atihi buu ugu yimidoo barasooluu iska soo dhigay fa qaala wuxuu yidhi rajulun maskiinu nin maskiin ahaan ahay taqatacad waxaa go'ay bii xaggayga alxibaalu xarigii wa fii safarii safarkayga aan ku gaari lahaa falaa balaaqa gaarsiin alyowma maanta iima sugnaanin ilaa billaahi ilaahay mooye humma bika kadibna adiga as'aluka waxaan kugu su'aalanayaa biladii macbuudkii acdaaka ku siiyey allowna alxasan midabka fiican waljilda alxasan iyo maqaarka fiican waalmaala iyo xoolahan baciiran halkoorati oo ataballaqu bihi aan ku gaaro fii safarii safarkeyga ataballaqu calayhi aan ku gaaro fii safari faqaala lahu wuxuu ku yidhi ina alxuquuqa kahiiratun xuquuqdu way badan tahay xoolahaan xuquuq badan baa lagu leeyahay keligay melihi buu yidhi faqaala lahu wuxuu ku yidhi kaanii acrifuka waan ku aqaanaa sow anigii ku garanaya alamta ku soomayn abrasa barasoolihi oo yaqadiruka annaasu dadku ay naci jireen faqiiran faqiirka ahaa fa actaaka allah ilaasoo kuma siinin xoolaha fa qaala wuxuu yidhi laqad wuxuu yidhi wariftu waxaan ka dhaxlay xoolahan waxaan ka dhaxlay lakaabirin can kaabirin abka ab baan ka dhaxlay buu yidhi fakhiirnimada aa sheegaysa waa maxay abkoogay abkoogiisaan ka dhaxlay fa qaala wuxuu yidhi malagii in kunta kaadiban haddii aad tahay mid been sheegaya fasayaraka allah ilaahay ha kaa dhiga ilaa maa kunta waxaad ahaan jirtay xoolihii baa ka dhidhintay ka wada baaba'ay baraskii baa dib ugu soo laabtay waynoo sii socotaa balse meesha haynoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu aclam